قال الشيخ المؤلف رحمه الله الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور aayaddaas horta baabkani wuxuu uu u baabeeyey mualifku raximah اllah fi atraafin ay fi jumalin min fadiilati tilaawati اlqur'ani wa xamalatihi qur-aanka akrintiisa iyo fadliga xamaladiisu ay xambaarsan yihiin ay leeyihiin ayuu atraaf ka tilmaamayaa aayadanu maalan soo qaatay aayado badan baa jira laakiin tan uu kasoo qaatay lana waa aayad muhima oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ammaanayo eh, kitaabkiisa iyo ahlu kitaabihi ina aladiina kuwii yatluuna kitaab allahi kitaabka ilaahay aqrinayay wa aqaamu salaata salaada oogayay ama salaada oogayay waanfaquu mima rasaqnaahum wixii aanu siinaya infaaqiyey siran wacalaaniyatan siran oo aan cidna ka warhayn wacalaaniyatan iyagoo dadku arkayaan marka zakaadka oo kale sadaqaad caam tabarucaad la ururinaya oo kale markaasi waa calanan yarjuuna kuwaasi waxay rajaynayaan tijaaratan lan tabuur tijaara aan weligeed khasaarayni aan weligeed kala go-ayni liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlihi inahu gafuurun shakuur rabbigood kuwaasi ajirkooda waa u kaamil yeelayaa weliba ajirkii ay kasbadeen kaliya meehe ziyaado iyo dheeraad oo min fadlihi buu siinaya inahu rabbigeen gafuurun weeye mid dembi dhaaf shakuurun haddana hee mahadnaqa waa arin cajaa'ib leh war insaanku ilaahay abuuray een isagoo jirin shaqsida ee isagoon jirin u necmeeyey ee barwaaqo siiyey ee aragay maqal siiyey ee cunto iyo cabe siiyey ee isagoo yar maaragta yarantii ka koriyey ee intuu weyneeyey haddana barwaaqo siiyey oo haddana u guuriyey oo haddana caruur u yeelay oo haddana kada u yeelay oo haddana guri siiyey oo haddana gaari siiyey oo haddana wax kasta siiyey insaankaasi inuu shaakir noqdo mahadnaqo la garay hadduu rabbiga u mahadnaqo arrinaa la garan ma arrin la fahmin laakiin ilahay inuu shaakir noqdo bal ka warrama ya isagoo waa lala yaaba an yashkura almakhluuq waa mafhuum makhluuq waa isagoon jirin baa la haysiiyeyba kii khaaliqa ahaa ee abuuray ee intaasoo u nicmeeyey waxaasoo nicmaa siiyey inuu isagii uu shaakir noqdo bal ka warrama waa karamka ilaahay iyo sifooyinkiisa unbaa laga helaa maahane wax oo caqli geli karaba maaha maxaan ahay inuu ilahay anigu ii mahadnaqayo yashkurnii rabbi ilahay sifooyinkiisa shakuur baa ka mida ah. waa shaakir wa kaana allahu shaakiran calima inahu gafuurun shakuur waa sifa runtii ku yaxyaxinaysa khajal kugu ridaysa man anta xataa yashkuraka allah maxaa tahay xatuu ilahay adiku oo muxuu kugu mahadnaqay isagaaba ku abuuray isagaa wax kasta ku siiyey adun jirin isagaaba ku haysiiyey barwaaqo o dhan isagaa ku siiyey xataa camalkan uu hadda rabbigaa kugu mahadnaqayo ee uu kugu shukrinayo waa ku ku waafajiyay soo maaha hadduusan sago ku waafajin lahayn oo kuu sahli lahayn miyaad la iman lahay maadan la timaadeen wamaca dalika aba allahu ila an yakuuna shaakiran inahu gafuurun shakuur rabbigeen waa shakuur yaxyar baad la iman markaasuu wax weyn kuugu abaalgudaya in yar baad la iman oo intaa yar weliba tawfiiqiisa ah taasaa ku waafajiya walidaalika ninkii sheekadiis waa la socotaan lix shan boqol oo sano ilahay un caabudayay oon shaqo kala qaban markii yowma alqiyaamo la yimid oo dabadeedna ilahay yiri orodoo jannada raxmadeyda ku gal yiri maya yaa rabbi anigu shan boqol shaqo kale ma qaban adugu baan ku caabudayay marka see anigii dadka kale aad see mid dhigtahay kuwan oo iska tacbaanka ahaba jannada raxmadaaday ku galaan anama saas oo kale ah ya marka markuu isu asagu isagu isagaa wuxuu isu isu barbardhigay oo isu bandhigay cadliga ilaahay awal raxmadda iyo ixsaanka ilahay ku socday moogtahay xisaab buu galay markuu xisaabtan galay ilahay waa la xisaabtamay waayahay buu yihi ilahayna anu waay ani nicamkayg o dhan markii hore bilaashayan hadda lacagay noqdeen keen marka <laughs> nicamka ilahay awal masoo bilaash maahayn waxaa leeyihi nicamka addoonkayga bal kuwa kale iska daaya indhaha la soo qaado indhihii baa lacag laga dhigay waxba laga dhigay yani qiim lacag waxaan uga jeeda qiimaa looga dhigay miisaankaa la saaray shan boqol oo sano camal oo maqbuul oo saalixana miisaanka dhinaca kala la saaray nicmatlbasar baa ka xoog badnaatay shan boqol cirkay tagtay waa baabaaday daalac kalaa weliba basarkiibaa nicmo kale yaa yaa qiimo kale sii raba dhagtii lama gaar dhegihii lama gaar araggii lama gaar wixii kale lama gaar kabacdi meesha waxba kuma hayo miisaankana faman faqulat faulaaika waman khafat mawaasi arrintii markaa yaa waajib ku noqotay bas waxa ma haystaan ninka naarta hala geeyo khalaas wixii waa ka baabeexen ilan wixii lacag looga dhigay mogtahay awal markii hore majanan <laughs> keen la yiri bedelkeedi markii uu cabaadu yiri yaa rabbi ii dambi dhaaf ya allah markaasaa ilaahay soo celiyay kolkoo rabbi ilaahay uu maaragtay mausan doonayn inuu cadaabihay waxaa la tusayay waxa uu yani waxooga yarbaa laga dareemayo iltifaat ilaa camali annagana wadarabnaa lakum lmhaal waay anagana waa lanagu baraya waxbaa lanagu baraya marka ilaahay wuxuu yihi yaa ku abuuray adoo jirin adiga yaa rabbi yaa kan ku siiyey yaa samci ku siiyey yaa basar nacan kuga sheekeeyey adoo meel cidla ahoo jasiirad wada bad maalix ahoo wada dhanaan ku dhex jiraa yaa biyo yaroo macaan kuu soo saaray il yaroo macaan maalin kasta adiga yaa rabbi rumaanka geedka la yidhaha sanadkii marbuu dhalaya maalin kasta yaa xabad kuusoo saara adiga shaqadan aad qabatay camalka wanaagsan yaa ku waafajiyey anta yaa rabbi haddaba ana saas awgeed orodoo jannada raxmadeeda ku gal fa nicma alcabdu kunta taasaa la yihaha akharki adoo wanaagsan baad ahayd oroo jannada gal marka ina rabbana gafuurun shakuur qaala lmualifu warawaynaa can cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu rawaynaa laba laba laba siiqa ayaa lagu dabtiyey rawaynaa waxaanu waxaanu yani naqlinay oonu soo guurinay weeye rawaynaa riwaayatan can cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu saxaabigaas imaamka mualifka iyo sayidina cuhmaan quruun baa udhexayse bimacnaa bisanad bisanad ilaa sayidina cuhmaan waruwiinaana waa la odhan karaa baa layidhi labadaasba labadaas siiqaba waa lagu dabtin karaa oo bimacnaa waa lanoo soo naqliyo oo yani yani yani waa riwaayadaasa lana xambaarsiiyey wey labadaba waad oran karta can cumaan bni cafaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alيyh wasalam khayrukum man tacalama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan kan qur bartay ee sii baray khayrukum kaafulkhitaabkan kalimatkum lijamiic اlumma ummadoo dhan mujaahidiinteedii culamadeedii muxadisiintii kulli kulli isku wada dar kulliba nabiga ma kala rabeen ummad nabi maxamed daa tihiin kan idinka idinku khayr badan waa kee man tacallama alqur'aana wacallamahu marka qur-aanka dadka bartay ee sii baray intaasaa ku filanba intaasaa nebigu waxba ma reebin ummadii oo dhan idinkaa ugu fadli badan bu khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu والxadيiث rawah الإmam أbu cabdالlahi mحamed بن ismاعيil بn إbrahim الbخariي fي صaxiixihi ayuu ku rawiyey alladii saxiixaasoo huwa asaxu lkutubi bacda alqur'aan qur-aanka inta ka sokaysa kitaabka ugu saxiixsan ee aqwaasha nabiga caleyh salatu salaam wacan caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alladii yaqra lqur'an wa maahirun bihi maca asafarati alkiraami albarara wاladي yqرأ الqur'an وyتتعتع فيh whuwa عlayhi shaaq lah أجrاn اladي yqرأ الqur'ana kan qur'aanka akrinaya oho maahir bihi isagoo aad u yaqaano wey maahirku oho aad u xifdisan ninkaasi maca الsfرة الkram الbrرة dadka waaba ka sareeyaaba malaaئg la yidhaah الsfra oo kiraam oo barara oo ilaahay siaa ku sifeeyey sufaradii ahaa ee bararada ahaa ee yani baarinimada badnaa ee ilaahay agtiisa karamada weyn ku lahaa ee ilaahayba uu qur-aanka fii suxufin mukarama marfuucatin mutahara markii nebigu uu canaananayay rabbigiis canaananayay oo lahaa ninkan acma ah waxaad uga jeedsato qoladan nebigu wuxuu jeclaa markaa niyada ku hayay gaaladu inay ma garanayso hadalkiisa waaweyn hadday aqbalaan dadku saasuu nebigu ijtihaadan islahaa marka waa tii rabbigan ku canaantay walahu lxaqu subxaanahu wa tacaala ee uu yahay yidhi ka ilaali kitaabkan si mooday ma aha kalaa inaha tadkira faman shaaa dakara fii suxufin bay ahaatay mukarama oo marfuucatin muahara biaydi safar marfuuca muahara war ninka hadda doonaya inuu qur-aanka musxafka daliil u daydayo inaan dhulka iyo lagu tufuuri karin aayadana kugu filan war aayadana kugu filan hadaad wax fahmayso ilaahay wuxuu kitaabkiisa yidhi fi suxufin mukaramatin marfuucatin kor la yeelay marfuucatin shanan wamansilatan wamakaanatan mutahara biydi safara kiraamin barara kuwaas ayaa maahirku uu macooda yahay waay wladii yaqra'u qur'aana kan qur-aanka wayatatactacu fiihi ku kufkufayaba iska dhin karta af soomaaliga ee gafgafaya wahuwa calayhi shaaqun isagoo weliba uu ku adag yahay lahu ajraani laba ajri buu leeyahay meel cidda lagagama tegin isagana maahirkii keliya maaha kana meel cid ajirkiisa loo labalaabaya laakiin waa ke waa ka baranaya fii anaai barashadiisa u baranayo ayay dhib ku tahay ay ku adag tahay xifdigiibaa ku adag ama alfaadiisii tajwiidkii wbaa ku adag waa isku dhibaya waa ku celcelinaya ilaahay laba ajri buu kaas isugu daraya marka nina meel cidda lagama tegin rawahu lbukhaariyu waabulxuseyni muslim bnu lxajaaji bn muslim naysaburi fii saxiixihima وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب نبgu عليه الصلاaة وaسلاaم مثaal buu ka bixiyey qur-aanka ummadda mumin badan oo qur-aanka akrinaynin baa jira mumin qur-aanka akrinaya jira ku aan akrinaynin baa jira ee waxaa ku dhex dheehan munaafiqiin aan muminiin ahayn laakiin isaga isaga dhex jira muslimiinta qaar qur-aanka akrinaya ku jira qaar aan qur-aanka akrinaynin baa ku jira afartaasba nabigu tusaalooyin buu bixiyey wuxuu yihi muminka qur-aanka aqrinaya ee saaxibulqur'aana mithaalkiisu waa mithaal lutruja alutrunja aw ilutruja waxa weeyaan waa thamar ama midho aada udgooniya isku darsaday macaan isku darsaday dadka qaarka waxay dhahaan waa burtuqaalka ama bambeelmada ama waxyaalasaasay dhahaan ma garanayo kollayba waa yani cusuurtii hore waa la yaqiinay oo aada umayna dadku ugu sii talaxtageen oo hadda maalan aimadu markay sheegayaan yani wanaagiisa markay ka sheekeynayaan shay qariib agtooda kama ahayn laakiin mucaasiriinta in badan baan arkay iyagoo tadaarub badan u meesha ka dhexeey qaar tufax ku tilmaama qaar maxay ku tilmaama burtuqaal qaar yidhaah maya waa maangada qaar kadaa yidhaah laakiin almuhim waxaa kaaga filan waa miro aadna u macaan aadna u udgoon udgoon iyo macaan isku darsaday ayuu muminka qur-aanka akrinaya la mid yahay muminaan qur-aanka akrinayn baa jira wamahalu lmumin aladii laa yaqra'u lqur'aana aan qur-aanka akrinaynin oo bimacnaa aan qur-aanka xifdisanayn ama aan qur-aanka akrinaynin ayuusan xifdisanaanin hadduu doonin mahalu tamra yani wuxuu la yahay mihaaluhu mihaalu tamra timirta maxaa yeelay laa riixa lahaa udug ma leh wacmuhaa xulwo laakiin dhadhankeedu aad buu u yahay marka maadaama muminka qalbigiisu uu macan yahay oo iimaankii iyo macaankii hoos u jiro laakiin daahirkii iyo nuurkii kasoo bixi lahaa qur-aankii uusanayay mihaalkiisu wuxuu noqday mihaal tamra lan hoostii waa ka macan yahay timirtu hadday inta halkaa ku taallo ama haddaa xataa soo dhaweyso haddaa sanka saarta xataa wax uduga ka heli maysa laakiin wax ka macaan ma jiro marka muminkaan qur-aanka aqrinaynin ma seexume waa kaasoo kale buu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam laakiin fadli weynaa ka maqan fadli weyn ayaa ka maqan wamahalu lmunaafiq aladii yaqra'u lqur'aan munaafiq waxaa jira qur-aanka aqrinay ilaah naga koriyo ilaah naga dhigan kuwaas waa arrin khatar ah runtii yacnii munaafiq markaad maqlayso waa kan qalbigiisuna kufri iyo xumaato ka buuxaan korkiisana muslimiinta u eg oo camaasha muslimiinta haya yacnii eh, eh, haddii cidi ay ka baqayso in annaga ku wada baqnaa fiican lanna saxaabadii iyagu waaweynaa oo ajila ahaa oo nabiga asxaabtiisa ahaa oo fadaail badan oo xataa qaarkood u yiri jannadaad gelaysaan bay haddana naftooda uga baqi jire inayna munaafiqiin waad maqasheen sayidina cumar radi allahu canhu markuu maqlay xudayfa ayaa sirta nebiga haya si gaaru ula faqa wuxuu yidhi wax kale kaama rabe nebigu ragga uu ku tilmaamay inay munaafiqiinta yihiin maku sayidina cumar baa dhahay imise goor buu nebigu ku yidhi jannadaan kugu dhex arkay wa dalika baqdintoodaa badnayd aad bay u cabsan jireen nifaaq bay wax kasta ka baqi jireen intay nabiga ag fadhiyaan iyo markay guriga tagaana waxoogay afle ay ku dhacdo intaa yar bay nifaaq ku tilmaami jireen sidaad maqasheen xadiidu xandala oo asxaabtiina ay isku waafaqeen naafaqa xandala maxaa yeelay qalbigaaga qalbigeenna markaan kula joogno iyo markaan guriga joogno waa kala duwan yahay markaan kula joogno jannadiiyo naartiinaaba markaan guriga tagno wax badan baan helowna oo guriga ay tegayaan telefisonna ma yaalo combyuterna ma yaalo blackberryna ma yaalo balaa ma taa maxaa mashquulina buulkaas yar mudulkaa yar buu ahaa laakiin bal fiiri haddana maca dalika intaa yar ee la joogaan ayay qalbigooda ay ka shakiyeen isbedelaada ku dhacaysa nabiga markay agtiisa ka tagaan fa bibuyuutina guryaheena bal ka warrama xaalku markuu suuya marka waxaad uga jeedaa nifaaq waa inaad ka baqdo had goor aad ka cabsato takun min almunaafiqiin aayad baan akriyaa markaan akriyo runtii waa waa waan yar maaragta cabsada wala yaclamana allahu aladiina aamanuu wala yaclamana almunaafiqiin markuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay waa ogaanayaa kuwa muminiinta iyo kuwa munaafiqiintaa waa aayad tatluuha anta adaa akrinaya waa inaad cabsatid oo tira ilaahu kuwaanahay garan maayo ilahu inaxariiso ilahu munaafiqun ha iga dhigan waa inaad tiraha marka munaafiq waxaa jira qur-aanka akrinaya mihaalkiisi uu nebigu siiye waa maxay wuxuu yidhi wamalu lmumin ladi wamalu lmunaafiq alladii kii u yaqra qur'aana maalu rayxaana rayxaanta oo riixuhaa ayib udugeedu aad buu u fiican yahay waa udgoon walaakin dacmuhaa marur dhadhankeeduse waa kharaar kharaar weeye waad aragteen ta reexaanta ma cuni kartid waa aad bay u kharaartahay walaakin udgoonkeeda meesha kaaga soo sidoo kale marka qalbiga waa kharaar oo kufriga ka buuxa iyo waxaan fiicnay laakiin banaankii qur-aankii buu aqrinayaaho udugii qur-aankii afka kasoo baxayay ayaa meel fogsaaqaya wamahalu munaafiq baa jira oo laa yaqra qur-aan kaan qur-aan ba arinaynin qur-aanna waana munaafiq mana akrinaya qur-aan kaasi miaalkiisu mihaalulxandala waa geedkaas xandalada la yidhaha dad baa ku tilmaamay ina inuu dacar yahay dacarta geed dacarta la yidhaha sooma jiro dad baa kaa ku tilmaamay walaakin allahu aclam waa geed aada u xun laysa lahaa riixun riixna ma leh wa طacmuhana mur wuxuu isku darsaday inuuna udgoonna lahayn dhadhankiisuna aad u kharaariy munaafiqu kaa weey rawahu lbukhaari wa muslim waxay la tahay nabigu markuu calayhi salatu wasalaam xadiidkan sheegayay ee asxaabtiisu ku dul aqrinaya ummaddiisana adigana kusoo gaarsiinayay wuxuu kaa doonaya inaad u sacyido yacni amhiladaas ama tusaalooyinkaas afarta ah kan ugu wanaagsan inaad qaadatid oo maxay ah imaankii iyo qur-aankii isku darsatid aliimaan walqur'aan inaad isku darsatid utrunja inaad noqotid utrunja inaad noqotid oo udugii iyo dhadhankii wanaagsan allah naga dhigo kaas wacan cumar bn الkhطاab radi allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm qaal in allaha tacala yarfacu bihada اlkitaabi aqwama wayadacu bihi aakhariin rawahu muslim ilaahay jala jalaaluhu kitaabkan qur-aanka ah aqwaam buu kor kor ugu yeelaa bisababi hada lqur'aan darajaad waaweyn ay ku helaan kuwa kalena bisababi اlqur'aan baa ilaahay hoos mariya wayadacu bihi aakhariin ilan qur waa loo soo wada bandhigay kuwana way qabsadeen way ku camal faleen markaasay ku talax tageen darajaad waaweyn ilahay agtiisa gaadheen kuwana qur-aankii intuu yimid bay beeniyeen ama ku kufriyeen ama iyagoo muslimiina bay qur-aankii gacan bidixeeyeen way ku dhaqmi waayeen marka kuwaasina qur-aankiibaa hoos gelinaya weeye oo bimacnaa meel xun la tagaayo waay ilaha naga dhigo kuwa kitaabkiisa uu ku rafciyo wacan abi umaamata albahiliyi radia allahu canhu qaala samictu rasuul اllahi sala allah alayh waslama yaquulu isagoo leh iqra'u lqur'aana qur-aanka aqriya fainahu yaati yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi wuxuu iman doonaa qur-aanku isagoo asxaabtiisii saaxiibiinta u ahayd ee jeclayd ee ku dhaqmaysay u shafeeca qaadi doona rawahu muslim raximah llah marka qur-aanku waa shafiic yowma alqiyaama shafaacadana waa waxa loogu baahi badan yahay maalintaas yowma alqiyaama ilaahay bandhigiisu uu yahay yowma alcardi cala allah waxaa loogu baahi badan yahay waa shafaacada waay qur-aankuna waa shafiic wacan ibni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sala allah aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayn xasad ma jiro ilaa fitnatayni laba khaslo laba arrin mooye laba arrin unbaad xasdi kartaa xasad laguma ogola laakiin labaa lagu ogolyahay xasadka halkan laga hadlayana waxaa layidhi ma ah xasadkii oo xasad markii la fasirayo macnahu اlasli waa xubu e, e, e, iraadatu zawaali الnicmati min saaxibi الnicma in nin ilaahay u nicmeeyey aad qalbiga ku qabatay in ilahay nicmada ka zuuliyo kaasa xasadkaasi waa madmuum weligiisna lama rabo waana kan diinta ilaahay subxaana watacaala baabi-inaya qofku ku dhaco khalaas laakiin xasad kale oo manaa bimacna alqibtaa jira inaad tamaniso aad ama soomaaliga qaar waxay dhahaan aad kamato aad jeclaato ilaahu kaas nicmada aad siisoo kale madisiisi marka hadday wuxuu wax adduunyo yihiin iyo waxyaalo kale yihiin iyadana ma fiicna waa iska bannaan tahay laakiin waa laga wanaagsan yahy ilahu gaarigiisoo kale maan helo gabadhiisoo kale maan helo gurigiisoo kale maan helo kan maan helo kan yacni waa waxa aan loo baahnayn buu kuleeyay nabigu alai sl meesha loo baahan yahay inaad kamato waa labadan shee soo socda rajulin nin aataahu llahu lqur'aan ilaahay qur-aanka uu siiyey oo weliba qur-aanka uu siiyey oo iska seexday oo dambaal sideedoo kale noqday mehe fahuwa yaquumu bihi anaa alleyli wa anaa nahaar habeen iyo maalin waa uu taagan yahay qur-aanka uu taagan yahay yaqra oo habeenkii o dhan buu aqrinayaa oo qiyam buu ku tuganayaa oo afku hadiyo goor ku hayaa oo wardigiisi iyo dikrigiisii buu noqday kaasoo kale markaad aragto ilaah soo kale ma noqdo inaad tirahayd waa loo baahan yahay waa xasad ama matluuba iyo nin kale warajulin nin kale ahtaahu llahu maalan ilahay maal siiyey marka maalka ma aha waxaa damcaysood leeda ilah xoolihiiso kale baan helo aan meelahaas aan wafaatuludhleey ah, maya aataahu llahu maalan muxuu samaynayaa fahuwa yunfiquhu anaa leyl habeen iyo maalin waa infaaqinaya sadaqaysanaya khayraadka halkan udir halkan gee halkan waxadhis masjid dhis halkan wax ka samee anwaac kastaoo khayro wax lagu bixiyo maalkaa ilahay siu ku bixinaya kaa isagana inaad ka mato oo tiraa ilaahow haddaan kaasoo kale noqon lahaa intaan maal helo aan sidaa u infaaqila ma intaan maal helo ku dheldheelaya hadhow oo shahawaadkayga ku gudanaya ma intaan maal helo ayaan kaasoo kale noqonaya labadaasba waa xasad loo baahan yahay oo madluub ah laa xasadayn haddii wax laa xasadayn labadaa un nabigu wuxu le hadaad wax kamanayso oo tamaninayso labadaa khaslo ayaa wanaagsan inaad tamanayso wrawaynaahu ayضa min riwaayati cabdilahi bni mascuud baanu ka rawinay buu yihi laa xasada ila fitnatayn siiqo kale oo ah rajulin aataahu llahu maalan maalbaa ilaahay siiyey fasallatahu wuxuu ku salliday ilaahay calaa halakatihi fi lxaq yani maalkaa ilaahay siiyey ilaahay haddana wuxuu ku salliday inuu maalkaa hagalhalaago baabi'iyo walaakin fin fi lxaq xaq ku baabi'iyo bimacnaa idikhaar iyo meel iyo dhigan maayeen oo sida bukhliga hadda nagu jira meehe wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ku salladayba maalkaa inuu halaago oo khayr oo dhan ku bixiyo halkan ka bixiyo ku infaaqiyo waay khayraadka kaasoo kale in la xasusto iyo warajula aataahu llahu xikma ilahay xikma u siiyey xikmada iyo qur-aanka waa isku mid fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha xikmada ilaahay siiyey ayuu wax ku kala garsoorayaa oo wax ka kala xuma sharcigii weeye diintii weeye wa yucalimuha dadkana waa u baraya wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man qara'a xarfan min kitaab illah hal xarafo kitaabka ilahay ninkii aqriya falahu xasana buu leeyahay xasanuu helaya walxasanatuna bicashri amhaaliha toban laabkeed weeye xasanadii ilaahay toban laab buu uga dhigay markaa nebigu isagoo tilmaamaya arrinta xaraf muxuu uga jeedaa ayuu wuxuu ku yidhi laa aquulu ku odhan maayo alif laam miim oo wada dhan xarf weeye ku odhan maayo walaakin bal alifun xarf weeye laamna waa xarf miimna waa xarf marka alif laam miim aad tirahayd soddon xasanaad helaysaa wey rawaahu abu ciisa moxamed bnu ciisa tirmidiy aw turmidi aw tarmadi mualifku noo sheegay weeye wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix ayuu imaamu tirmidi xadiidkaas uu ku tilmaamay marka qur-aanka haddaad aqrido suurad dhan haddaad aqrido imise xasanaad baad ka helaysaa imise ajir baad ka helaysaa lama koobi karo can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi waslama qaal يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله سبحانه على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن وحديث سجن آذوي يقول الرب ربي وحي سبحانه وتعالى ومن الأحاديث القدسية حديث قدسي ee hadalka ilaahay la ohan karo qaala allahu ilahay walaakiin qur-aan ma hayo qur-aan ma aha oo darajat lqur-aan ma galayaan hase ahaatee waa min kalaam illahi tacaala oo nabigu noo sheegay ilaahay wuxuu yidhi man shaqalahu ninkuu shuqliyo oo ka mashquuliyo qur-aanku iyo dikrigaygu kay ka mashquuliyaan can mas'alatii ducadayda iyo inay baryaan nin baa ka mashquulay inuu ducaysto bisababi qur-aan qur-aanka akhrintiisu akrinayo ayuu duco fara badan u ducaysan lahaa ama dikri uu ilaahay uu ku jiro ilaahay uu xusayo ayuu wuxuu kaga mashquulay inuu duco badan u ducaysto waqtiba uma hayo tana ramadaankaiyay dhacdaa markii salaado dhaadheeriya la tukanaya marmarka qaarkii dadka waxay iska jecel yihiin qunuudka iyo in lagu dheeraado oo ducada dadka ducaday aada isaga jecjecel markaasaa marmarka qaarkii markii dee waqtigii suxuurtiiba iska soo dhawaato oo lasoo koobo baa waxoogay dadka yar gunuunaah waxaad leedahay marka kan u sheeg waxaad leedahay qur-aanka la aqrinayo baa ducadaba ka fadli badan oo ilaahay baa ballan qaado wuxuu yidhi ninkii qur-aanka iyo dikrigaygu ay ka mashquuliyaan can mas'alatii actaytuhu waxaan siinayaa afdala maa uctu saa'iliin kuwa saa'iliinta ahee baryadayda u taagan waxaan siinaya wax ka fadli badan baan siinaya wax ka fadli badan ayaan siinaya baa ilahay yidhi wa fadlu kalaami illah kalaam ullahi fadligiisa subxaanahu wa tacaala calaa saa'iri lkalaam kalaam inti waxaa kasoo haroo dhan saa'ir lkalaam bimacnaa baaqi lkalaam hadalka ilahay waxa kasoo haray ka fadlilaahi calaa khalqihi waay ilaahay suu dadka khalqigiisa makhluuqaadkiisa su uga fadli badan yahay ayaa hadalkiisuna hadallada kale oo dhan uga fadli badan yihiin rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qala qala rasuulu llahi sala allah alayh wasalam ina aladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'ani kalbeyt alkharib yani xadiidkanina wixii hore oo dhan waa taxalligii iyo waxaad ku sifoobi lahayd kana iska ilaali ina aladii kii laysa fii jawfihi calooshiisa bimacnaa qalbigiisa loo jeedaaya shay-un min alqur'aani shay oo qur-aanka uu wax ka mida qur uusan ku jirin kalbeyt alkharib waa guriga kharaabada ah guriga qashinqubka ah oo kale buu qalbigiisu noqonaya guryaha qashinqubka oo qabyada aho taxbaanka aho maxaa ku urura wasaq oo dhan bakti oo dhan qurun oo dhan baa ku urura soo maaha kadalika qalbiga aan shay qur-aana ku jirin qalbigaasi waa qalbi wuxuu noqonayaa sida guri khalaabo ah wasaawis iyo balaaye iyo shayaatiin iyo jini iyo cafaariid balaaya ka buxsamaysa lianna shay oo min alqur kuma jiraan ah, marka ha la ilaaliyo shay min alqur waa inaad hayso haddii shay min alqur qalbigaaga laga waayo lakiin alxamdulilah muslimiintu inta badan walow suurat alfaatixa ha ahaatee qul huwa allahu ha ahaatee way ka badbaadayaan xadiidka way ka badbaadayaan ah, waa khatar wey taas haddii kale marka dadka intiisa badan waxaa meelaha ku dhaldhalaalka ad arkaysaan maaragtay wax qurquruxda waxay qurxayaan male waa kal beyt lkharib beyt khariba waaye lianna shay min alqur'aan qalbigiisa kuma jiro وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا صاحب القرآن قرآنك ninkii saaxiibka u ahaa adduunka ahlulqur'aanka ah waxaa la odhanayaa kaale iqra akhri qur-aanka wartaqi darajaadka jannada fuul waratil weliba tartiili kamaa kunta turatilu fi dunya adduunyada markaad joogto saa u tartiilin jirtay fa ina manzilatak mansiladaada waa cinda aakhiri aayatin bay ahaayatay oo taqra'uhaa aayadda ugu dambayseed aqridu weeye mansiladaadu aayadda ugu dambaysa eed aqriyayso baa mansilada aayad kastood aqrido darajaad fuulaysa darajaadka dee qaar baa lagu tilmaamay inay maa bayna asamaai waalardi oo kale ilahay agtiisa wasci baa yaalle aayad kastood aqrido darajaad kor u kacaysa marka adigu darajaadka jannada ama yarayso ama badso day kula jirtaa waa kana saaxib lqur'aan iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fi dunyaa hadaad alaab kale ingiriisi wax kale la timaado iyo saylis iyo <laughs> meel la tegi maysid laakiin qur-aanka haddaad taqaano adoo xaafiyada ilahay u tagtid ilahay wuxuu ku odhanu jannada soo maahaa dadka kale qaybaa la siiyaa adigu halkaa tagoo aayad kastood aqriso full darajo full biljanna ilahu naga dhig kuwa maaragtay darajaad sare xadiidka waxaa rawiyey abu dawuud wtirmidi wnasaai waqala tirmidi xadiidu xasanu صaxiix wacan mucaadi bni anasi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alayh wasalam nabigu qaala wuxuu yihi man qara'a alqur'ana qur'aanka ninka aqriya wacamila bima fiihi jumladaasa aada muhim u ah qur-aanka wuu aqriyay keliya ma aha waxa qur-aanka ku jiru ku camalfalay aadaab iyo akhlaaq iyo maaragtay iimaan iyo acmaal saalix oo dhan ku camal falay weeye kaa ilaahay muxuu u abaalguday ulbisa waalidaahu waxaa loo xidhaa yowma alqiyaamati waxaa labadiisa waalid loo xidhaa oo la siiyaa taajan taajan taaj dawuhu iftiinkiisu axsanu min dawi shamsi fi buyuuti dunyaa qoraxda markay guriga soo gasho ama guryihiina sida ay ku tahay oo u iftiimiso si ka iftiin badan oo ka quruxsan ayuu u iftiimayaa taajka madaxa loo saaray aabbiya hooyada dhalay ninkaa saaxib qur-aanka ah ee famaa dannukum biladii camila bi kaas haddii labadii waalid ee iyagu ma aha qur-aanka ma yaqaanaan waay yani iyagu ma aha laakiin wiilkoodii ama gabadhii ay dhaleen mawluudkoodii ayaa xaafid alqur'aan ahaa caamil bilqur'aan ahaa ilaahay labadaa wuxuu ugu abaalgudayaa yowma alqiyaama fiiri yowma alqiyaama iyo jannada waa kala duwan yihiin jannada waa waa dadkao dhan taaj baa u wada saaran dadkao dhan waa iftiimayaan halkaas waa fiicfiican yihiin laakiin yowma alqiyaama markii qubuurta laga soo baxa weeye qubuurta marka laga soo baxo dadku way qaawan yihiin dhar ma qabaan laakiin labadan waalid lixaafid alqur'aan ilaahay dhar buu siinaya lanna bacd ariwaayat waxaa ka xulal min aljanna dhar lana taaj iyo qaawani isma keeni karaanba dee taaj baa madaxa u saaran sidii waa qaawanyah maaha dharna waa loo keeni taajna madax waa loo saari dadka way kala duwanaanayaanba dadkao dhan waa qaawan yihiin ilaa labadan maahayn maxaa lagu siiyey waxaa lagu siiyey fadliga qur-aanka ay ku dadaaleen ilmahoodaasuu qur-aanka u xifdiyey baa ilahay ku karaameynaya xataa haddayna u dadaalin oo ka horba dhintaan karaamadaas way iska leeyihiin marka fimaarta ama midhaha ugu weyn eed kasbanayso haddii ilaahay ubadku siiyey ha noqdo qur-aanka laakiin hadduu injineer noqdo ama baylood noqdo ama darawal noqdo de hadduu qur-aanka bartay waa fiican yahay laakiin haddii kale lagugu siin maayo ninka wiilkaagu wuxuu ahaa dhakhtare ka taaj baa jannada lagu siinaya yowma alqiyaama yowma alqiyaama taaj baad helaysaa ma jirto lama sheegin taas marka taa aan ku dadaalno sida ilmaheena oo qur-aanka ay ku xifdiyi lahaayeen warawati addaaramiyu biisnaadihi can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله faman dakhala fiihi fahuwa aamin waman axaba alqur'ana falyabshur aan iska dhammayna baabkan aaadii laba xadiid baa noo dhiman daarami raximah llah wuxuu xadiid mawquuf calaa cabdillahi bni mascuud ibni mascuud radia allahu canhu ayaa xadiidku oo mawquuf ka yaho qaala rasuulu llahi muuna odhan lakiin saad la socotaanba sida dee waaqaca ah saxaabigu hadduu shay uu yidhaah weliba qaybiyaadka ku saabsan bimacnaa mijeebkiisa ma aha waa bixukmi lmarfuuc ila nabiy sala allahu calayh wasalam marka ibnu mascuud muxuu yidhi iqra' qur'aana qur-aanka aqriya fa ina allaha ilaahay tacaala laa yucadibu ma cadaabu qalban wacal qur'aana qur-aanka qur-aanka qalbi weyleeye cadaab ilahay gelin usmaayo waa bishaaro weyn weeye bishaaro weyn weeye lanna waxaa iska badan howlaha adduunkii khaladaadka marka haddii qur-aanka aa qalbigaagu weeleeyo rajaad qabtaa ilahi inuusan ku cadaabin waina hada alqur'aana qur maadubat llah waa martiqaadkii ilaahay weeye martiqaadkii ilaahay weeye iyo ma garanaysaa dacwadiisii ilahi subxaanahu watacaala bimacnaa yani martiqaadkiisii weeye suuryadiisii faman dakala fiihi ninkii gala fahuwa aamin cadaabka ilahay buu ka aamin noqonaya balaayo dhan buu ka aamin noqonaya waman axaba alqur'aana qur-aanka ninkii jeclaadow falyabshur ha bishaaraysto awal khawa oo qur-aanka ilahay kugu siinaya waa inaad qur-aanka jeclaato waa inaad he qur-aanka jeclaato calaamada waxaa leedahay qofka qur-aanka ilaahay uu siin doono marka hore qur-aanku jeclaysiiya qur-aanku jecel yahay ninkii xaafidku ka maraya ilaah kaasoo kale goormaa noqon doonaa ilaah maalin ma gaari doonaa aan qur-aanka aqriyo oon xifdiyo anoon musxaf u baahan yani qalbigiisa ilahay wuxuu ku tuuraa xub alqur'aan markaasaa ilaahay qur siinay ah, marka waa meesha uu leeyahay falyabshur ha bishaaraysto lianna qur usoo socda ilah baa siin doona wey allahu sayarzuqhum alqur'an wacan cabdilxamiidi alximaaniyi qaala sa'altu sufyaanan athawri can irajuli ninkii yaqzuu axabu ilayka aw yaqra'u lqur'an xamiid alximaani Eh, wuxuu ahaa min taabic taabiciin sufyaan athawri oo taabici jaliil ahaa eh, ayaa wuxuu yidhi la weydiiyey waxaa la weydiiyey oo caalim weynna u ahaa sufyaan athawri eh, min aimati aclaam waxaa la weydiiyey can rajuli ninki yaqzu axabu ilayka aw yaqra'u lqur'aan waxaa la yidhi ninku inuu ghaswaad aado oo jihaad aado fii sabiili illaahi ah oo xaq ah oo dhab ah jihaad fii sabiili illahi inuu galo iyo inuu qur-aanka aqriyo bimacnaa barashadiisii uu ku mashquulay iyo baridiisa iyo aqrintiisa kee jeclaan lahayd baa layidhi marka wuxuu yii yaqra quraan qur-aanku aqrinaya kaasaan jecla inuu qur-aanka aqrinayaan jeclahay liana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu fahmigii dadkii wan wanaagsanaa saasay ahaayeen wuxuu yidhi nebigu ma kala ma kala saarin dadkee ummaddan oo dhan intuu isku wada koobay mujaahidiintoodii iyo culimmadoodii iyo ajiladoodii waxoodoo dhan intuu isu keenay ayuu wuxuu yihi khayrukum waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana wacallamahu marka meel u dhaafo waay wailaa haswada waa la ogyahay jihaad waa aclaa dirwat lislaam waa meesha ugu dambey asxaabta nabiga waa meesha hadiya goor qiyaasta ka qaadan jireen wala aljihaadu fi sabiili illah ninkii sidaa sidaas sameey kaasuu hele markaas ohan jir walaaljihaadu fii sabiil yani meesha ugu dambaysa ahayd naftaada inaad ilaah u horto meesha ugu dambaysa moogta waa meesha ay marka kaga qiyaas qaadan jireen markaasaa ninkan lagu yidhi camalkii ugu weynaa oo jihaadka ahaa maxaad ninka jeclaan laha haday labadaa isku qabsadaan inuu qur-aanka ku matakhasuso qur-aanka barto qur-aanka aqriya inuu maya qur-aanku aqrinaya baan anigu odhan lahaa buu yidhi wallahu tacaala aclam wailaa liqaa'ina akhar in sha allah bacda salaa كمل شوية بعد الصلاة ولا تمشون إن شاء الله بسم الله